alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira xadiidka laba boqol iyo soddon nusakha qaarkoodna waa laba boqol iyo siddeed iyo labaatane wa canhu abi muusa alashcari wuxuu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay inuu yidhi man mara bishayin min masaajidina aw aswaaqina man mara ku kastoo soo mara eh, fii shayin eh, mara min masaajidina masaajidayada markaa ka mid a aw aswaaqina ama suuqyadayada ka mid a wa macahu nablun uu markaa wuxuu soo maray walxaal macahu la jirkiisa uu ahaaday nablun yacni markaa leeb uu ahaaday ama waran uu ahaaday falyumsik ha qabto aw liyaqbid ama ha qabto waa isku macne laakiin lafdiguu yidhi ma kanuu ahaa mise kanuu ahaa ayuu ka shakiyey lafdigii nebigaanu doonaya calayhi salaatu wasalaam inuu ku hadlo saasuu awda u keenay laakiin waa isla macni calaa nisaaliha afkeeda ha qabto yacnii leebka ama warankaasi halka afkiisa ah ee wax lagu mudo halkaa ha qabto bikafihi yacni markaa waxaway kafkiisa ha ku qabto cukurkiisi yacni gacantiisa baabacadiisa ha ku qabto ama cukurkiisa ha ku qabto an yusiiba muxuu ka qabanayaa an yusiiba ay karaahiyata an yusiiba inuu haleelo baqasho uu ka baqanayo karaahiyaysanaya daraaddeed ama makhaafata an yusiiba ama karaahiyata an yusiiba ama sida kuufiyiintu ay qadaraan lianlaa yusiiba si aan u haleelin axadan cidnaba min almuslimiina muslimiinta ka mid a minhaa iyada wax ka a aanu uga haleelin bishayin waxba aanu ugu haleelin oo waxba aanu si aanay markaa warankaasi waxba ugu dhicin iyo leebkaasi aynay markaa cidnaba u daarin cidnaba marka aynay u sarin cidnaba aynay u mudin yacni marka ha qabto waranka ama leebka afkiisa ha qabto muttafaqun calayhi xadiiska bukhaariiyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa dadka muslimiinta in la xaqdhowroo la ilaaliyo oo laga taxadiro wixii dhib ku keenaya laga taxadiro waxaana ku sugan sadu daraa'ic waddada mafsada keenaysa in la awdo ayaa ku sugan waxaa ku sugan inaan muslimiinta la argagax gelin oo qofki isagoo warankii markaa waxa sitaa ama leebkii sitaa oo sidaa markaa waxa weeye afkiisii oo marka halkaa maraya marba saa yahay waxaa dhici karta dadka qaarkood insaaan arbuu kugu dhuftaa oo de kaga nixiyo yaa laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman qof muslima xalaal uma aha baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qof kaloo muslima inuu argagax geliyo laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima muslim muslim inuu marka argagax geliyooo bajiyaa mid u bannaan maaha saas aawadeed waa in markaa taxadirka la sameeyaa oo waxaweye afkiisa la qabtaa xataa midida marka la dhiibayo ama seefta la dhiibayo waa in xagga markaa afka ah waa in la qabtaa mididii adaad daabka hayso qofkii ha ku taagin taasi waa qalad ya yani markaa khalad wey waa inaad markaa waxa midida xag kale u rogtaa xagga markaa caaradee dhuuban aad markaa qabataa haddaad qof u dhiibayso xagga daabka isaga markaa u jiidi ya seeftiioo galka ka baxsan qofkii waa inaad ku taagin xadiis waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka seef galka ka baxsan qofka kale ku taaga malaa'igta nacdasha ilaa uu la noqdo malaa'igtu waa nacdanaysa hadda inuu ku dhufto ugama jeeda waa ku taagay ku taagistaa keliya lacnadi ka imanaysa malaa'igtu nacdashaa xurumaadka muslimiinta la ilaalinayaa waxaa laga taxadirayaa wixii markaa muslimiinta dhibaya ayaa laga taxadirayaa waddada mafsadada keenaysana waa la awdayaa waa la awdaya xadiiska laba boqol iyo koob iyo soddon nusakha qaarkoodna waa laba boqol iyo sagaaliyo labaatane oo can inucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi masalu lmu'miniina mu'miniinta tusaalahooda iyo sifadooda fii tawaadihim isjacaylkooda ay isjecel yihiin tusaalahooda yacni loo tusaalaynaayo wa taraaxumihim iyo isu naxariisadkooda ay isu naxariisanayaan wa tacaatufihim tacaatufkuna taraxumkay la macno tahay oo cadfiga iyo raxmadu waa isla macne iyo naxariista isu naxariisanayaan isu turayaan waxay ka dhigan yihiin sifadoodaasi masalu jasadi jidho oo kaleay ka dhigan yihiin riwaayaadka qaarkood masalu jasadi alwaaxid alwaaxid bay ku darayaan nusakh qaar yani waxa weye riwaayaadka qaarkood jidh keliyoo kaleay ka dhigan yihiin ida ishtakaa minhu cudwun ida shtakaa markuu cawdo xanuunsado minhu jidhka xaaluu ka mid yahay cudwun xubini xubin jidhka ka midi markay xanuunsato tadaacaa lahu waxaa markaa waxa weeye u imanaya oo markaa waxa yeedhitaankii aqbalaya saa'iruljasadi jidhka intiisi kale waxay markaa waxa weeye ugu imanayaanoo bimacnaa ku aqbalayaan yeedhmadu u yeedheen ka'annahu jidhku ay u yeedheenoo yacni waxa weeye dabeedno markaa yeedhitaankii ay aqbaleen bisahari soo jeediyo waalxummaa xummad ya xaalay ku dheehan yihiin ayay marka waxaa jidhka kale marka waxa uu marka ajiibayaayoo u imanayaa oo aqbalaya bimacnaa waa la soo jeedaya waa la xanuunsanayaa muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa xadiiska isku waafaqsan xadiiskani wuxuu tilmaamayaa mu'miniintu jacaylkay isjecel yihiin iyo naxariisadka isu naxariisanayaan waxay ka dhigan yihiin hal jidh bay ka dhigan yihiin jidh isku yaalla qof keliya jidhkii oo kaley ka dhigan yihiin iimaankaa jidhkaa keliya ka dhigan hadda maaragta muuminiintii kalena waxay ka dhignaanayaan xubnahaasoo kale ka dhignaanayaan jidh keliya hadduu markaa meeli ku xanuunto inta kale waa la soo jeedaysaa waa la xanuunsanaysa ciddi baa ku xanuuntay ama ilig baa ku xanuunay hadda waa ciddi intay laagta ama ilig baa ku xanuunay ama far baa ku xanuuntay far yaro meeshii ku xanuuntaaba waa meeshii kale haddii markaa meeli ku xanuunto intii kale inay iska seexato iska raaxaysato oo halkaa keliya damqataa dee ma suuragal aha ee jidhkii way wada xanuunsanayaa inta kalena waa la soo jeedaysaa waa la xumadoonaysaa waa la dhibaatoonaysaa xalay ma seexan halkaas ay xanuuntay buu odhanayaan waa arrin maxsuus oo xawaasta lagu dareemo lagu haleelo lagu gartay sidaasoo kale muuminiintuna ka dhigan yihiin dhibta gaadhaa way wada damqaysaa dhibaatada qaarkood hayaa kuwa kale ka ladi maayaanoo kama seexanayaan waa la xanuunsanayaan waa la dhibaatoonayaan waa la waliilayaan yacnii waajibkaas sidaas ah inay noqoto sunno maaha waa waajib laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhii maa yuxibu linafsi xagga alamkiiyo xanuunkana waa saas si la eg wixii muuminka kale dhibayaa isagana waa dhibayaa wixii muuminka kale uu ka ladi waayey isaguna waxa weeye inuu ka ladi waayo ayaa kamaalka iimaanku keensanayaa ya inuu waxa weeye ka damqado ka xanuunsado oo ay marka arrinkaasi dhib ku noqoto yacni ayay keensanaysa haddii waxa weeye taas la waayo nuqsaan iimaanka ku dhacday ayaa sababtay marka waxaa laynoo sheegayaa muminiintu inay saa isu ixtiraamaan oo isu qadariyaan oo isu tudhaan oo isu naxariistaan oo isu jeclaadaan qaarkoodba qaarka kale ay jeclaadaan ya waajibku inuu sidaas yadaa yahay baa laynoo tilmaamaya xadiidka laba boqol iyo labiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo soddone wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qabala anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu dhunkaday calayhi salaatu wasalaam alxasana bna caliyin xasanoo ina cali ah waa inankii inantiisu dhashay faatima bintu rasuul baa dhashay waana ina caliy bna abi aalib wa cindahu alaqracu wuxuu dhunkaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inankaa yare uu awowga uu yahay ee xasan bnu cali walxaal cindahu agtiisa uu ku sugan yahay alaqracu bnu xaabis aqrac oyna xaabis ahi agtiisa iyadoo uu ku sugan yaho uu la joogo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inankaa yar dhunkaday ee awowga uu yahay fa qaala alaqracu markaase aqrac waxa uu yidhi wuxuu ka mid ahaa nin oday buu ahaayo odayaashii reeraha u telin jiruu ka mid ahaa aqracu bnu xaabis dee reer miyina waa ahaa reer bani xaniifa nimankii laodhan jiray madaxdoodii buu ka mid ahaa nimankii odayaasha u ahaa wuxuuna ka mid ahaa raggii nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii xunayn uu siiyey boqolka geela boqolboqolka geela raggii uu siiyey u ka mid ahaa taaliifuu islaamka soo jeclaysiinaya daraaddeed u siiyey islaamkaysiina markii dambe waa wanaagsanaaday oo wuu fiicnaaday fa qaala alaqracu aqrac baa wuxuu yidhi ina liya casharata min alwalad waxaan leeyahay toban ubada toban caruuraan leeyahay toban caruuraan leeyahay maa qabaltu minhum axadan weligay mid ka mida ma dhunkan toban carruuraan leeyahoo mid qudhoo ka mida weligay ma dhunkan fa nadara ilayhi rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markaasaa rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam jalleecay oo xaggiisa eegay fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam man laa yarxam laa yurxam ama man laa yarxamu laa yurxamu maanta mawsuul iyo shardiya labaduba bannaan yihin man laa yarxamu kaan naxariisanaynin laa yurxamu loo naxariisan maayo ama shardiyo laga dhigo man laa yarxam kaan naxariisan laa yurxam looma naxariisto muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiska kale soo socdaana waa la macno xadiiska laba boqol iyo saddex iyo soddon nusakha qaarkoodna waa laba boqol iyo koob iyo soddone wa can caaishata radia allaahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi qadima naasun dad baa yimi min alacraabi reer miyiga ka mida ayaa waxay u yimaadeen calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay faqaaluu waxay yidhaahdeen atuqabbiluuna sibyaanakum miyaa dhunkataan carruurtiinna faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam nacam haa qaaluu waxay yidhaahdeen laakinnaa ha yeeshee annagu wallaahi allah baanu ku dhaarannaye maa nuqabilu ma dhunkanno waaba dhaarteenba annagu allah baanu ku dhaarannay ma dhunkanno bay yidhahdeen fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu yidhi awa amliku in kaana allahu nazaca min quluubikum alraxma awa amliku miyaan hananayaa in kaana allaahu hadduu allah ahaaday nasaca mid siibay min quluubikum qalbiyadiinna mid ka siibay alraxmata naxariista mid ka siibay hadduu allah ahaaday aniguma waxbaan idiin hananayaa idin awoodaa bimacnaa raxmad la'aan baa keentay inaa dhunka weydaan baa macnuhu dhacaya waayo dhunkashada ubadka la dhunkanayaa waxa weeye waa taqbiilu shafaqatin wa raxma waa dhunkasho tudhaale iyo naxariis iyo jacayl loo dhunkanayo loona naxariisanayo xadiiskii in naxariis loo dhunkanayana waa sheegaya dhunkashada ilmaha la dhunkanayaana naftiisa waxay ku beeraysaa raxmad ya inaad waxaweeye ku jeclaado inuu waxaweeye markaa yacni dareemo in loo turayo loo naxariisanayo la jecel yahay cawaatiftiisii baa la barbaarinayaa qofka waxaa ku abuuray waxyaalaha cawaatifoo yacni waxa weeye markaa cawaadiftaas haddii la barbaariyo way barbaarta way kortaa sida jirku u koraayo baa cawaadifta u kortaa ilmaha yar waxa weyaan markaa jacaylka loo muujinayo dhunkashada la dhunkanaya waxay ku beeraysaa ku abuuraysaa jacayl iyo raxmad bay ku beeraysaa laakiin haddii uun adaygun lagula dhaqmo aan laba dhunkan hadal wanaagsan lagu odhan hadal jilicsan aan lagu odhan dee wuxuu ku barbaarayaa raxmad darro ya marka raxmad baad sababaysa dhunkashadan ubadka la dhunkanaayo raxmadna iyaga waa ku beeraysa marka ubadkii cawaatiftoodii in la barbaariyo way tahay yacani waxa weye jacaylna laga kasbado waalidku markastuu dhunkashadii farabadiyo waxaa ka dhalanaysa in ilmihii jeclaado xataa hadduu necbaa yacani waxa weye jacayl baa marka uu yar yahay khaas ahaan yacni aad iyo aad waxay u sii sababaysaa jacaylkiisu inuu kordho inuu kordho jacaylkiisi oo hadhow xataa haddii aad adigu daciifto yani waxa weeye uu kuu turo kuu naxariisto ya ilaa raxmadda waa lagu barbaariyey dhunkashada waa lagu barbaariyey waa la dhunkan jiray marka waxa weeye ubadka in la dhunkado waa laga qaadanaya xadiiskan waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxaweye la naxariisto waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda naxariisata allah u naxariista wuxuu xadiisku sheegayaaba sariix ahaan wuxuu sheegayaa mantuuq ahaan wuxuu sheegayaa kaan naxariisan looma naxariisto bimacnaa haddii uu naxariisan waayo allah u naxariisan maayo waa inuu qofku khalqiga u naxariistaa dadka u naxariistaa oo waxaweeye ubadka u naxariistaa oo xayawaanaadka iyo noolayaasha kale u naxariistaa yacni wax kastoo beer qoyan u saaxiiba sadaqa ku sugan ay haraadoo naftu hayso ayaa gabadh markaa zaaniyadoo silaysataa waraabintay waraabisay ee ka naxday ee u naxariisataa ilaahay ugu dembi dhaafay way jannada ku gashay shay kastoo beer qoyan haddee ey ka warran bal qofka marka waxaa weeye qof muslim oo dhibaataysan yacni dhibtiisii ka naxo u naxariista ka warran oo badbaadiya ama caawiya fadli intee la eg buu ka helaya markaa ey loo naxariistaa oo nafti haysaa jannada lagu galaye qof muslim oo naftu hayso iyo reer muslima oo naftu hayso yacni waxa weye maxaa laga helayaa fadliga laga helayaa waa weyn yahay jannadii halkaasay ka dhowdahay halkaas ayay ka dhowdahay marka sidaas aawoodee naxariista in lagu dadaalaa laga qaadanayaa oo waxa weeye markaa waxaana laga qaadanaya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay naxariistaa loo naxariistaa kii naxariistaa allahna u naxariisanaya raxmadda ilaahay haddaynu doonayno waa inaynu ku raadinnaa in cidda dhibaataysan aynu u naxariisanno dabeedna ilaahay waa inoo naxariisanayaa xadiidka laba boqol iyo afar iyo soddon nusakha qaarkoodna waa laba boqol iyo labiyo soddone wa jariir bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam man laa yarxam innaasa laa yarxamhu allah rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam man laa yarxam innaasa kaan dadka u naxariisannin laa yarxamhu allah allah uma naxariisto haddaanu dadka u naxariisan allahna uma naxariisto muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay axaadiista hore aynu soo aragnay labada xadiiska ka horeeya iyaga laftoodu raxmadday ku saabsan yihiin xadiiskanna waa kusii saabsan yihiin marka mantuuqa waxaa laga qaadanaya xadiiska ruuxaan dadka u naxariisanin allahna u naxariisan maayo mafhuumkiisana waxaa laga qaadanaya mafhuumu shardiga ruuxa dadka u naxariista allah waa u naxariistaa ya marka waxa weeye aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa baa abaalmarintuna noqonaysa hadduu shaacirku yidhi macnaha isagoo qaadanaya in kunta lam tarxam ilmiskiina in dulima wala alfaqiira id yashkuu laka alcadama fakayfa tarjuu min alraxmaani marxamatan waxaa kaloo loo soo naqliyaa fakayfa tarjuu min alraxmaani raxmatahu wa inamaa yarxamu alraxmaanu man raxima wuxuu yidhi haddaanad u naxariisanaynin miskiinka haddii la dulmiyo haddaanad u naxariisanayn faqiirkana markuu faqri iyo dhibaato kaaga cawdo haddaanad u arxamayno u naxariisanaynin fa kayfa tarjuu min alraxmaani raxmatahu saad uga rajaynaysaa ilaaha raxmaanka naxariistiisa saaad u rajaynaysaa wa innamaa yarxamu alraxmaanu man raxima allahna wuxuu u naxariistaayo qura cidda naxariisata marka raxmadda yacni dadka loo naxariisto loo arxamo waxaa lagu helaa allahna inuu ku naxariistaa lagu helaa taasaa lagu helaa taqyiidna maaha marka dadka laynoo sheegaye haddii noolaha kale loo naxariistana waa lagu helayaa naxariistee dadku waa ugu mudan yihiin dadku waa ugu mudan yihiin waa innagii hore u sheegnay qofkii dumar ahaydee sinaysan jirtay ee eyga naftu hayso harraad aawadii rayska leefleefayey ayaa waxay tihi harraadkii ahayoo kale ayaa eygan haya markaasay u arxanto u naxariisata inay waraabisay doonto waxay ku waraabisay weydi qofkii ay gashanayd harag addinka ay gashanayd oo sida sharabaadka loo gashan jiray ayay soo bixiso isagay u soo dartay biyihii dabeedna markaasay ku waraabisay allah sidiibu ugu naxariistay dembigeedana ku dhaafa jannadana ku geliyey hadda waa ey bal noolayaasha ka sharafta badan ka warran yaa bal aadami markay yihiin ka warran bal qof muumina markuu yahoo dhibaataysan ka warran waa ka sii xag jiraa waa ka sii xag jiraa labada xadiis aynu soo marray xadiiska hore waa laynoo sheegay cidda markaa ku tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ubadkaygama dhunkado wuxuu ahaa alaqracu bnu xaabis xadiiska labaad waxaa la yidhi dad markaa oo nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam bay ahaayeen lama cayimin bacdii culammada ka midi waxay yidhaahdeen aqracii buu ahaa waayo reermiyi buu dee ahaa bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waxay aqbali kartaa inay markaa cid kale tahay dee reermiyiga waxaa ku yacni marka abuuran haaliban aad adayg ayaa markaa ku abuuran yani taasaa ku badan man sakana albaadiyata jafa waata xadiis lagu soo wariyey ruuxa baadiyaha degaa wuu ad adkaadaa yacni ruux qallafsanoo ad adag ayuu noqdaa xadiidka laba boqol iyo shan iyo soddon nusakha qaarkood taxqiiqyada qaarkoodna waa laba boqol iyo saddex iyo soddone wa can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal ida sallaa axadukum linnaasi falyukhafif idaa sallaa markuu tujiyo axadukum midkiin linnaasi dadka uu tujiyo falyukhafif ha fudaydiyo ha khafiifiyo fa inna fiihim aldaciifa walsaqiima waalkabiir waayo waxaa ku dhex sugan dadka addaciifa ka taagta daran iyo wasaqiima ka buka iyo waalkabiira ka weyne da'da ah wa idaa salla axadukum linafsi hadduu midkiin u tukado linafsii naftiisa gaarnimadeeda uu tukado cid aanu tujinaynin falyutawil ha dheereeyo maa shaa'a intuu doono ha dheereeyo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqsan wa fii riwaayati riwaayo kale waxay ku dartay wadalxaaja waxaa ku sugan daciif iyo saqiim iyo kabiir yacni mid taag daran iyo mid xanuunsanaya iyo mid weyn iyo wadalxaajati mid baahi u saaxiiba dan leh nin dan lehoo dan ku degdegaya oo isle salaadda sii tuko dabeedna dan heblaayo soo qabso yaa marka hadday caynkaa tahay ha dheerayninee fudaydiya salaadoo khafiifiya laakiin hadduu gaarkiisa qofku u tukanaayo intuu doono ha dheereeyo waxaa laga qaadanayaa imaamku salaadda inuu fudaydiyo ayaa laga qaadanaya ha takfiifka takhfiifka xadkiisa dadku isku khilaafi karaan oo salaadda ha la fudaydiyo marka la yidhi loogama jeedo in salaadda arkaanteedii yacni markaa la nuqsaaminayo ama wax laga garoocanayo lagamana tilmaamayo in qubqub laga dhigaayo yacni loogama jeedo loogama jeedo ilaa dadku aynay ka gaadhaynin yacni marka aynay imaamkiiba gaadhayn aynay soo qabanaynba allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar xaalku saasoo kale dee hadduu noqdo dee waxay noqonaysaa dhib tii la rabayna maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam takhfiifka waa amray dee camal ahaanna waa u sameeyey xadiiska nasaa'igu muxuu sheegayaa kaana ya'muruna bitakfiifi wa ya'ummuna bisaafaat nabigu calayhi salaatu wasalaam takfiifkana waa na amri jiray saafaadna waa nagu tujin jiray suuratu saafaadna waa nagu tujin jiray loogama jeedo qidca ka mida waxaa looga jeedaa iyadoo dhammaystiran boqol iyo labiyo siddeetan aayadood aayaadkeedu way gaagaaban yihiin ma dhaadheera laakiin waa boqol iyo laba iyo siddeetan aayadood weeye marka eh, haddii labada ragcadood loo kala qaybiyo dee waxay noqonaysaa waxa weeye innaga waxaynu qabnaa dee waxaw aad iyo aad in loo dheeriyey ilaa nebigu siduu amray calayhi salaatu wasalaam ma khilaafayn qowlkiis iyo ficilkiisu isma khilaafayn sida uu amray waa siduu samaynaayey ya oo takfiifka haddii loo sii daayay culamada qaarkood yidhaahdeen waxa qof waliba u arkaayo takfiif iyo fudaydin dee salaaddii waxay noqonaysaa yacni waxa weeye mid yacni aan hagaagaynba oo oh, dee waxaan salaad ahayn baa dadka qaarkood salaad ka dhigayaan marka markaa taana looma jeedo taana looma jeedo ama xadiidka soo arooray oo tilmaamaya ninka saxaabigaa ah ee uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu mucaad ibnu jabal nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni qisaaru mufasal suwarka ku jira maaad ku tujis oo suwar camo ka mida loo soo qabtay maaad markaa ku tujisi suwa suuradahaas alcalaamatu ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa hadyiga nebiga sala allahu alayh wasalam ee salaadaha kala duwan uu ka lahaa way kala duwanaayeen salaadda wuxuu ugu dheerayn jiray salaadda subax salaada subax baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu dheerayn jiray waxaanu ugu gaabin jiray salaadda cishe oo salaadda subax ragcadda hore ilaa lixdan aayadood meelahaasuu ku tujin jiray ragcadda labaadna ilaa soddon aayadood yacni intaa kale barkeed ya salaadda duhur ragcadda koowaad wuxuu ku tujin jiray buu odhanayaa ilaa soddon aayadood ragcadda koowaad hadda waa salaad siriya oo qiraa'adu aynay jahri ahayn ragcadda labaadna intaa nuski ilaa shan iyo toban aayadood haata xadiis kale sheegaayo oo saxiixa ku sugani inay saxaabadu yidhaahdeen salaadda duhur baa la qiimi jiray waa fii saxiixi muslim marka salaadda duhur la qiimo ayaa midkaayo eh, qaban jiray baqiic agteeda si uu xaajadiisa ugu soo guto ugu soo istijoodo salaadiina waa la qiima halkaasuu deedna qabtaa markaasuu dantiisa ku soo gutaa markaasuu ka soo noqdaa markaasuu weysaystaa markaasuu ragcadda koowaad ka soo gaadhaa yacni marka salaadda uu ugu gaabin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd buu yidhi salaadda cishe hadalkan mucaad uu ku yidhina cishuu ku saabsanaa salaadda cishe ayuu ku saabsanaa marka waxaa laga qaadanayaa dadka in loo turo baabka xaggee ka khusaysaa waxay baabku tilmaamayey baabu tacdiimi xurumaati almuslimiina wa bayaani xuquuqihim waashafaqati calayhim wa raxmatihim in dadka loo turo oo loo naxariisto muslimiinta ayaa baabka ku saabsanaa marka waxa waxaweye fudaydintan salaadda la fudaydinayo oo ciddii danta lahayd iyo ciddii xanuunsanaysay iyo cidda daciifka ah ay aan tamar lahayn yacnii daciifku waxaa loo jeedaa daciif hadda aan xanuunsanayn laakiin sidiisa u taag daran wakhti badan ma taagnaan karo tamar baan ahayn ya tamartii baa ka dhammaatay waa daciif iyo mid gabooboo da'ah iyo mid dan laho dan ku degdegaya intaa mid walba waa jiraane salaadda fudaydiya cillada loo fudaydinayaana waa in kuwan loo danaynaayo waa si aanay u dhibsan ama jamaca uga tegin hadduu laakiin qofku gaarnimadiisa u tukanaayo intuu doonaha dheereeyo intuu ha hadheeray xadiiska laba boqol iyo lix iyo soddon nusakha qaarkoodna waa laba boqol iyo afar iyo soddone wa can caayishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi in kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam layadacu alcamala wahuwa yuxibu an yacmala bih in kaana rasuulu llaahi ay innahu shaniya kaana wuxuu ahaan jiray rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay layadacu alcamala mid camalka ka taga ayuu ahaan jiray wa huwa yuxibu an yacmala bih wuxuu ka tegi jiray camal acmaasha ka mida isagoo jecel an yacmala bihi camalkaa inuu sameeyo isagoo jecel buu haddana iska dayn jiro camalka aanu samayn jirin muxuu isaga dayn jiray khashyata an yacmala bihi annaas baqasho uu ka baqanayo daraaddeed buu uga tegi jiray inay dadku sameeyaan camalkaas oo fa yufrada calayhim dabeedna lagu farar yeelo oo waajib laga dhigo hadhowna dadka qaarkood ay dhibaato ku noqoto marka si ayna u dhicin inta la faral yeelo dadka qaarkood hadhow inay dhibaato ku noqoto ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam camalkaa khayrkaa isaga dayn jiray sunnaha ah yacnuu isaga dayn jiray tudhaaro dadka uu u tudhaayo daraaddeed muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqsan caaisha waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam acmaasha qaarkood oo sunno ahoo khayr ah inuu wakhtiyada qaarkood u dayn jiro isaga dayn jiray tudhaalo dadka u tudhaayo oo uu ka baqay intuu sameeyo in ummadda lagu faral yeelo hadhowna qaarkood dhibaato ay ku noqoto si aan taasi u dhicin ayuu isaga dayn jiro aanu u samayn jirin camalkaas sunnaha ah waxaa ka mid a salaaddii taraawiixda nebigu calayhi salaatu wasalaam qiyaamkii ramadaan laba habeen ayuu dadka tujiyey ama laba saddex habeen yacni nabigaa lagu xidhay isagoo tukanaya yaa kooxi timi waa ku xidhatay waa la tukatay dadkii kalaa maqlay xalay nabigaannu la tukanoona tujiyey calayhi asalaatu wasalaam qiyaamu ramadaan markaasaa jamcii soo batay markaasaa waxa weeye habeenkii labaadna la tukadeen ya habeen saddexaadkii ayaa waxa weeye nebigu usoo bixi waayey iyagoo dadka soo bateen kadib buu markaa wuxuu u sheegay maalinimadii waxaan ka baqay in laydinku faral yeelo inaad jamaca ku tukataan oo isugu timaadaan salaada marka waxaan yani qiyaamu ramadaan kicitaanka ramadaan la kacay ya in laydinku faral yeelaan ka baqay sidaas aaweed baa idinku soo bixi waayey marka waa sida xadiiskani sheegaya waafaqsan tahay markii dambe sababta markaa cumar uu u sameeyey waxay tahay maanicii diiday ee nebiga markaa ka manciyo u diiday waa suulay oo wax markaa aan faral ahayn oo dib laga faral yeelayaa markuu nebiga la oofsaday dabadeed ma jirto asalkii mashruuciyadana waxaa faa'iidaynaayoo laga qaadanayaa samaynta uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyo saxaabadii ee qayb ka mida uu jamac ku tujiyey qiyaamkii ramadaan kaasi waxa weeye waa shayga markaa sharciyeynaya oo laga qaadanayo sunnanimada laga qaadanaya maanici u diidee ka manciyey inuu nebigu daa'imo jamaca inuu ku tukado qiyaamka ramadaan kicitaanka ramadaanka la kacayo meeshii waa ka baxay dabeed wuxuu noqday markaa mid yacni waxa weeye mashruucah dawaamku mid mashruuc yahay sunnadii khulafaduna ku sugantay marka sunnadii nebiga iyo sunnadii khulafada labaduba daliil u yihiin saas aawoodee bidca maah bidca maaha laakiin nicmat ilbidcatu haadihi in asarka mawquufka ku ah cumar waxay culammadu yidhaahdeen bidcadii xaqiiqiga ahayd maahee bidca sharciya maahee waa bidca lugawiya ayaa laga tilmaamaya yacnii luqada shay markaa cusub bay dadkii u tahay laakiin sharcan sunno weeye bidca maaha marka tudhaalaha nebigu u tudhayo ummadda ayaa laga qaadanayaa xadiiska laba boqol iyo toddobiyo soddon nusakha qaarkoodna waa laba boqol iyo shan iyo soddone wa canhaa caaisha waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen radia allahu canha qaalat inay tidhi nahaahum annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ka reebay dadka canilwisaali soonka inay xidhiidhiyaan oo soon isugu bixiyaan yagaan afurin soonkii kale ku daba qabtaan taa waa ka reebay masale maanta uu soomanaa masalan dabeedna ma afurin waxna ma cunin waxna ma cabbin wax soonka jabiye habeennimadii lama iman siduu u soomanaayoo habeenkiina uu ku xidhiidhiyey ayaa soonkii kale ku soo gala marka laba maalmood oo xidhiidha ama saddex maalmood oo xidhiidha oo aanu dhexdooda afurin ayuu soomayaa waa samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wisaalka caynkaas laakiin dadka waa ka reebay oo wuxu dhaha samaynina turaale uu u turayo daraaddeed buu dadka uga reebay nahaahum nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waa ka reebay can ilwisaali soonka inay xidhiidhiyaan oo dhowr maalmood soon isugu bixiyaan iyagoo dhexdooda aan afurin oo habeennimadii wax soonka jebiyaba aan la iman cunitaan iyo cabitaan iyo wax kale toon raxmatan lahum wuxuu uga reebay wisaalka soonka inay xidhiidhiyaan raxmatan lahum naxariisu iyaga u naxariisanayo aawadeed buu ugu diido uga reebay faqaaluu waxay yidhaahdeen innaka tuwaasil adigu rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam waad xidhiidhisaa oo wisaalka waad samaysaa bimacnaa haddaad mar wisaalkii samayso maxaad nooga reebi qaala wuxuu nebigu ku idhi calayhi salaatu wasalaam innii lastu ka hay'atikum anigu qaabkiinnoo kale ma yihi xaaladdaydu xaaladdiinna lama mid aha innii anigu abiitu waa baryayaa yacni waa ahaanayaa habeenkii abiitu waa ahaanayaa yutcimunii miduu iquudinayo rabbi rabbigay iquudinayo ayaan ahaanaya wayasqiinii rabbigay i waraabinaayo yacnii ilaahay baa wuxuu i siinayaa xooggii iyo awooddii cuntada iyo cabbitaanka laga helaayey ayaa allah i marka idinlama mid ihi oo sidaan ugu xamili karo ugu adkaysan karo soonkaa xidhiidhintaa ah ee dhowrka maalmood la ysugu bixinaayo idinku ma xamili kartaan oo ma adkaysan kartaan mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiiska isku waafaqay macnaahu macnihiisu waxa weeyaan yajcalu fiya quwata man akala wa sharib yajcalu allah waa iga yeelayaa fiya aniga dhexdayda wuxuu ka yeelayaa quwata man kii xooggiisii awooddiisii ayuu isiinayaa oo iga yeelayaa akala wax cunay wa shariba wax cabbay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam camal wanaagsan oo u sameeyey dadka inuu ka reebay oo u diiday camalkaasi wuxuu yahay waa wisaalka soonka la xidhiidhinaayo o la ysugu bixinaayo oo labada maalmood ama saddexda maalmood dhexdooda aan la afuraynin waxna la cunayn hadday afuraad tahay iyo hadday casho tahay iyo hadday suxuur tahay midnaba sidii isagoo u sooman oo aan waxba isku dayin laa akli walaa shurbi walaa wax kale cunis iyo cabbis iyo wax kale toonna isagaan la iman oo soonka jebinaaya ayuu maalintii kalena kusii xidhiidhinayaa soonka wisaal baa la yidhahdaa waa samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam awooddiisuna nebigu waa badnay nebigu ragga waa ka xoog badnaa sidiisa wuxuu ahaa mid quwo badan oo xoog badan buu ahaa saas aawadeed maalintii yowmu alaxsaab gaashaanbuurtii gaalaad markay soo duulayeen ee khandaqa la qodayey yacni godkii marka waxa weeye sidaana u ballaadhnaa ee loogu talagalay farasku inaanu ka boodin sidaana u dheeraayee la doonaayey markaysaga cadowgu inaanu ku daadegin oo ka soo tallaabin oo buurtaa ilaa buurtaa la ysku xidhayey meesha dabadiisana ay doonayeen difaaca inay ka galaan markii la qodayey dhadhaab adag oo sidaa u gudban baa ku soo baxay ay saxaabadii dhaqaajin waayeen markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegeen markaasuu ka qaaday yani waxa weeye qalabkii ay meesha ku qodayeen dabeedna bismi illaahi buu yidhi waa ku dhuftay ya qayb baa jabtay hadda saxaabadii waa u taag waayey iyadoo nin waliba ku jiro ya intuu ka qaaday oo bismillaahi yidhi ayuu ku dhuftay qayb baa jabtay mar labaad buu ku celiyey bismillaahi buu yidhi waa ku dhuftay qayb labaad baa jabtay mar saddexaad buu bismillaahi yidhi waa ku dhuftay dabeedna waa bannaanaatay meeshii marka meeshay dhaqaajin waayeen saasay ugu yeedhi jireen waa awood wuxuu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sagaal dumaruu qabay sagaalka habeen inuu isu wada maruu awoodayey oo isagoo dee ah oo lixdan jir ah ama lixdan iyo wax jira ah. ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacnii habeen keliya uu sagaalkaba isu soo marayey oo sagaalkaba u galmoonayey xagga kale nebigu waa cibaado badnaa calayhi salaatu wasalaam oo cibaado badnaantu waxay keensanaysaa quwo badan inuu markaa helayo munaajaad buu allaha la yacni markaa la faqayaa wuu tadarrucayaa taasuu wuxuu iyadana ka helayaa awood badan ayuu ka helaya awood badan buu ka helaya tafaasiir kale culamada qaarkood waa sheegeen oo bacdi baa yidhi waxa weeye dee cunto iyo sharaab baa xagga allah layga siiyaa laakiin wejigaasi jayid ma aha waayo cunitaan iyo cabbitaan haddii la siinaayo oo marka waxa weeye uu cunaayo cabbaayo dee soonkii marka waxa weye ma jireen kaannahu wisaalku aanu dhicinba dee inuu soonkii dabada isugu qabto xidhiidhiyaana xadiisku sheegayaa marka wejigaasi ma aha markaysaga jayid ma fiican ya bacdi baa laakiin waxay yidhahdeen ku tawjiihiyeen sida qofka is-ilaawa ay dhici karto inuu wax cuno dabeedna wax cabbo haddana soonkii aanu ka jabin ya fa inamaa acamahu allah wa saqaah yacni xaalad marka waxa weeye aan soonku kaga jabayn xagga allah baa laga siiyo soonka markaa ka jebin mayso sida kaaba ayna uga jebinayn bacdi baa saa ku tawjiihiyey ya laakiin wejiga fiican waxa weeye waa inuu ilaahay quwada siinayo iyo xoog siinaayo munaajaadka waa allah la faqaayo iyo tadaruca rabbi uu u tadarucaayo iyo xuska waa allaha xusaayo iyo cibaadada waa allaha caabudayo ayuu wuxuu ka helayaa awood badan buu ka helayaa waxaana la yaqaannaa qofku waxa uu aadka u jecel yahay waa isku ilaawaa tamar siyaadaana waa u helaa iminka shay aad jeceshahay markaad ku mashquulsan tahay cunto iyo cabbitaan xasuusan maysa shaygana waxaad u helaysaa awood dadka kale aynay u helayn laha axaadiisu min dikraaka tashqaluha can isharaabi wa tulhiiha can izaadi shaacir baa gebiyo wuxuu yidhi yacni cid buu sheegayey markaasuu yidhi waxay leedahay sheekooyin bay leedahay buuhi maa shaacir gabeeyo masale kale iskaga saabsan wax kale waxay leedahay buuhi sheekooyin oo naftaada inaad xataa xasuusato aad ilaaweyso oo kaa mashquulinaya ya waxay kaa mashquulinayaan inaad wax cuntay iyo inaad wax cabtaba xasuusan maysid oo ka'annahu inaad wax cunto wax cabtay oo kale awood ahoo kalead helaysaab ku marka yani waxa weeye yani nebigu calayhi salaatu wasalaam yani saasuu isagu wisaalka u samayn jiray saxaabadana ugu diiday saxaabadii markii ay xoogaa ku celceliyeen nebigu markii dambe wuxuu yidhi si u tuso inaanu la mid ahayn ayuu yihi waaye haddaba xidhiiriya dabeedna markaasu waxa weyaan uu nebigu soomay waa la soomeen habeenkii muu afurin iyaguna ma afurin maalintii labaad bay la soomeen markaasaa bishii baa bilatay ya markaasuu low ta'ahara alhilaalu lazidtukum hadduu bishu dib dhici lahayd waa idin kordhin lahaa yacni si aan dee taagtiinna idin tuso inaydaan ila mid ahayn saan idin tuso waa idin kordhin lahaa ee bishii ramadaan baa ka soo gaadhay oo markaasaas yacni markaa taasna xadiiskaasaan saa sheegay xadiis kale wuxuu sheegayaa hadday lagama maarmaanto kollayba a wisaalka samaynaysaan fa ila saxar yacni intan hore ee marka waxaa habeenka inta hore bal hadda xidhiidhiyo markay soo dhowaadka tahay markaa suxuurta haatan ee labada maalmood ha isugu wada bixinina labada maalmood ha isugu wada bixinina marka hadday noqoto markaysaa ruux inuu wisaal sameeyo yacni ila saxar ayaa markaa noqonaya mid waxa weeye markaa yacni u bannaan laakiin labada maalmood hadduu isku wada xidhiidhiyo waxaa laga baqi karaa hadhow inuu daciifo soonkii faralka ahaa maalinta labaad inuu awoodi kari waayo marka si aan taasi u dhicin waa inaan marka waxba isku xidhiirin ahlucilmiga qaarkood marka waxay leeyihiin dadka kale xaaraan bay ka tahay in laba maalmood ama saddex maalmoodoo isku bixiso aan dhexdooda la afurin inuu ruuxu soonka xidhiidhiyo ikhtiyaaran culamada qaarna waxay ka dhigayaan nahyiga tanziih bay ka dhigayaan tanziih bay ka dhigayaan calaa kulli xaal haddii xataa la yahay nahyigu waa tanziih waxay noqonaysaa dee ummaddeenna innaga lafteenna muuminiinta nebiga ka soo hadhay fadiila uguma jirto markaa inay la yimaadaan ee afdalku muxuu yahay dee inay markaa waxay afuraan ayaa afdal ku yahay marka dambena suxuurtaan baa afdal ku yahay marka shaygii awooddana aad ka helaysay soonkiina ku kari karaysay awooddaadii aynay hoos ugu dhacayn oo dhib aan kugu ahayn kuna fadliga badan maxaad uga leexanba hadduu afdalkiina noqday ka ku dhimirsanna ah maxaad uga leexan xadiiska waxaa loo keenay tudhaalaha nebigu u tudhayey ummaddiisa xadiiska laba boqol iyo siddeed iyo soddon nusakha qaarkoodna waa laba boqol iyo lix iyo soddone wa can abi qataadata alxaris ibni ribciyin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam abi qataadat alansaari waxa uu yidhi alxaaris ibnu ribci baa la odhan jiray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi innii la aquumu ila asalaa innii anigu la aquumu waa kacaa ila salaati salaadaan u kacaa wa uriidu an utawila fiiha waxaan u kacaa walxaal ana anigu uriidu aan doonaayo an utawila fiiha inaan dheereeyo aan rabo ayaan salaadda u kacaa wa uriidu ay wa ana uriidu walxaal ana anigu uriidu aan doonaayo an utawila fiiha inaan dheereeyo aan doonaayo ayaan salaada u kacaa waa jumla xaaliya ficil mudaarico muhbata dhacay xaal dhacay waawlxaal inaan la gelin ba asalku ahaa waana la geshay ana baa la qadarayaa jumla ismiya baa lagu awilaya kama huwa macruuf fa asmacu bukaa asabiyi waxaan maqlaa ilmaha yaree sabiga ah oohintiisaan maqlaa bukaa iyo bukaa maqsuur iyo mamduud bay labada mid walba leedahay waana laba luqo ya bakat caynii wa xuqa laha bukaaha wamaa yuqni albukaa'u walaalcawiilu labada luqo beydkaasaa kulmiyey ha yeeshee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen markay mamduudka too bukaa tahay calaa wasni suraakh waxay leedahay cod bay leedahay cod waa oohin cod leh laakiin buka markay tahay bukan waxay noqonaysaa buka oo ay maqsuurka tahay waxay noqonaysaa marka waxa weeye waa oohin aan sawd lahayn marka hadda waa tii sawdka lahayd fa asmacuu waxaan maqlaa bukaa'a sabiyi ilmaha yar oohintiisaan maqlaa oohinta la qaylinayo fa atajawazu fii salaatii waxaan gaabiyaa salaadayda waxaan u gaabiyaa karaahiyata an ashuqa calaa ummih hooyadii inaan dhibo kahasho aan kahanayo daraaddeed baan u gaabiyaa salaadda rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna nebigu wuxuu sheegayaa calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi salaadda ayaan u kacaa anoo doonaayo inaan dheereeyo oo tadwiil nisbi ah ayaa laga tilmaamaya dabeedna waxaan maqlaa ilmo yar oohintii baan maqlaa dabeedna waxaan u gaabiyaa salaadda inaan kahanayo hooyadii inaan dhibo hooyadu waa raxmad badan tahay ilmaheedii ooyaya waxaa dhici karta inayna u adkaysan karin marka salaaddii waxay tukatay inay garan baa laga yaabaa yacni waxa weeye inay ka baxdana waa dhici kartaa inay ku xambaarto marka si aan taasi u dhicin baa loo fudaydinayaa si deg deg yacni markaa wakhtigay gaadhaysaa uu noqdo marka waa tudhaale nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa u tudhaale waxayna ku tusinaysaa sabab markaa xagga dadka ka timi in markaa salaaddii loo gaabin karo taasbaa ka imanaysa in salaaddii loo gaabin karo waxay isweydiiyaan culammadu ma loo dheerayn karaa salaadda hadduu dadka qaarkood sanqadhooda iyo markaysaa u maqlo inay sii u gaadhayaan salaaddii si ay u soo gaadhaan oo kale ma sii yaro dheerayn karaa ama rukuucdii oo kale ma ku sii sugnaan karaa ma sii yaro dheerayn karaa si uga soo gaadho taas culammada xoogaa waa isku khilaafaan laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxba dhibi kuma sugnaa waxaa loogu dheeraynayaa mar hadday tahay si sawaabkii ajarka ay u soo gaadhaan ee istusnimo iyo wax la mida aynay ahayn ee waxaa loogu dheeraynaya ay tahay si ay uga soo gaadhaan oo fadiilada ay u haleelaan oo nooc icaano oo daacadii lagu caawinaya ay tahay waxa weeye dhib kuma sugna in la sameeyo waxaana dhici karta inuu ajar ku helo xadiiska laba boqoliyo sagaaliyo soddon nusakha qaarkoodna waa laba boqoliyo toddobiyo soddone wa can jundub ibni cabdillaahi radia allaahu canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey jundub ibni cabdillaahi wuxuu ka soo wariyey saxaabigan waxaa la odhan jiray jundub ibni cabdillaahi ibni sufyaan albajali alqasri marka imaam muslim laba riwaayo kala duwan buu ka soo wariyeo midna wuxuu ku magacaabayaa jundub ibnu cabdilaahi inuu ahaa midna wuxuu ku magacaabayaa jundub ibnu sufyaan inuu ahaa imaam muslim laba riwaayuu ka keenay xadiiskan isla meel keliya midna jundub wuxuu u nisbeeyey ina cabdilaahi inuu yahay midna wuxuu u nisbeeyey ina sufyaan inuu yahay laakiin isma diidanoo sufyaan waa awowgii marna awowgii baa loogu abtiriyaa oo ina sufyaan baa la yidhaahdaa marna aabbihii baa loogu abtiriyaa oo jundub ibni cabdillaahi baa layahay saasuu muslim labada riwaayaba uu midba mid ku magacaabay axaadiistana in badan bay ku soo aroortaa taas waa jundub ibnu cabdilaahi ibnu sufyaan albajali alqasri kutubaha qaarkood waxaa ku dhacday alqushayri qushayrna laf bay ahayd yacni markaa jilibadii carbeed ka mid a waa qoladu ahaa imaam muslim alqushayri marka qalad weeyo ninkani bajali weeyi waa bajiila jariir ibni cabdillahi bay isku qoran yihiin laakiin waxay ku socon tahay alqasri alqasriga qudheedu waxay qaar bay ishkaal gelisay bacdi culammada ka mid ah laakiin waxaa la yidhi bajiilo ayaa waxaa ka mid ahaa shilib qasri la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa saasa alqasri loo yidhi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man sallaa salaata subxi ku kastoo tukada salaada subax fahuwa fii dimmat illaah wuxuu ku sugan yahay ilaahay magantiisa iyo ammaankiisuu ku sugan yahay magan ilaahay iyo ammaan ilaahay buu haystaa ya falaa yadlubannakum allahu ilaahay yaanu idinka doonin oo yaanu idinka doonin oo yaanu idinka doonin min dimmatihi dimmadiisa iyo ammaankiisa yani yaanu idinka doonin yani ruuxa ilaahay ammaan buu siiyey ammaankaa la siiyey waa in loo ilaaliyaa marka allah yaanu idinka doonin min dimmatihi dimmadiisii yacni markaa meel kaga dhaca meel lagaga dhacay bishayin wax yaanu idinkaga doonin yani ay bishayin yasiir ama sabab yaanu idinkaga doonin fainahu man yatlubhu fainahu shaniye damiirku waa damiiru shani man yatlubhu ku kastoo allah ka doono min dimmatihi dimmadiisa ka doono yacni ammaankiisa uu cid siiyey oo meel lagaga dhacay uu ka doono bishayin shay sababtii uga doono hee yudrikhu allah waa haleelayaa waa qabanayaa uma yakubbahu dabeedna ilaahay wuxuu ku ridayaa calaa wejhi wejigiisa ayuu ugu tuurayaa fii naari jahannama naarta jahannama waa kaa ilaahay cidda ammaanka uu allah siiyey meel kaga dhacay oo ammaankaas buriyey oo ciddaa ku tacaddiyey oo meel kaga dhacay ayuu ilaahay qabanayaa naartana ku ridayaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen riwaayo muslim ku sugan waxay kordhinaysaa fii jamaacatin bay kordhinaysaa man sallaa salaata subxi fii jamaaca laakiin saxiix muslim waxa weeye kuma sugna riwaayadaas waa la soo wariyey oo kutubaha qaarkood sida tabaraani fi lkabiir ziyaadada fii jamaacatin waa keenaya culamada qaarkoodna waa soo dhoweeyeen laakiin saxiixu muslim kuma soo arooriye fii jamaacatin isla baabkaas xadiis kale uu ku keeno fii jamaacatin sheegaya laakiin mawduuc kale uu ku saabsan yahay mawduucan dimmada kuma saabsanaa marka kaasaa laga yaabaa inay ku wahmiyeen laakiin xadiis kale adigu ayaa jira waxaa jira riwaayo kale ayaa jirta oo waxa weeye tabaraani fi lkabiir iyo wakhayruhu soo wariyeen oo tilmaamaysa fii jamaacatin ziyaadadaa sheegaysa ayaa jirtaa culamada qaarkoodna ay ku weeyeen laakiin sanadkeeda maqaal baa ku jira xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ruuxa salaadda subax tukadaa wuxuu ku sugan yahay magan ilaahay iyo ammaanka ilaahay iyo ilaalinta ilahay buu ku sugan yahay maadaamay sidaas tahay cid wax yeesha ayaynu jirin ilaahay ciddaa uu ammaanka siiyey meel yaan lagaga dhicin oo lagu xadgudbin dimmadiisa kuu ilaahay ka doono oo bimacnaa meel uu ku xadgudbay ee u kaga dhacay ciduu ilaahay ammaan siiyey ilaahay waa qabanaya markuu qabtana naartu ku ridaya waa waciid daran marka xadiiska tafsiir ahaan maxaa looga jeedaa laba macno kala duwan bay culamadu ku kala fasireen bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen yacnii ruuxa salaadda subax tukadaa dimmada ilaahay buu ku sugan yahay marka dimmada ilaahay inaad ka baxdaan oo burisaan iska ilaaliya oo idinku ha ka bixinoo yacni marka waxaa weeye wax idinka buriya ha la imanina ama waxyaalo kale oo dunuuba waaweyn oo idinka buriya ammaankii ilaahay ha la imanina ama salaada subax ka tegina haddii aad ka tagtaan salaadda subax ama wax ammaankii idinka buriya aad la timaadaan oo macaasi iyo dembiye waaweyn aad ku dhacdaan dee khatar baa ku sugantay sidaa culamada qaar baa u fasiray lakiin wejigaasi adhar maaha wejigaasi ka soo degdegaya maaha wejiga labada fiican waxa weeyaan in laga tilmaamaayo ruuxaa salaadda subax tukaday ilaahay baa ammaan siiyey magan ilaahay weeye allah buu magan u yahay ammaankiisana waxa weeye markaa rabbi ayaa bixiyey oo ammaankaa siiyey markaa dadow meel ha kaga dhicinoo ciddaa ilaahay ammaanka siiyey waxaa yeeshaan yaynay jirin ciddii wax yeeshaa annaga isu leh anaa ciqaabi doonaa anaa marka waxa weeye abaalmarintiisa la kulmin doono ruuxa markaa ruux salaad subax tukaday ku tacadiyo wax yeela anaa qabanayo haddaan qabtana naar baan ku ridaya waa waciid loo goodiyaayo qofkaa salaadda subax tukaday in waxa weeye wax la yeelo loo goodiyayo cidda waxyeeshaa loo goodiyaya cidda waxyeeshe ku tacadida ee ku xadgudubtaa ayaa loo goodiyayaa waxaana loogu goodiyey naar baa loogu goodiyey marka waxaa laga qaadanayaa cala kulli xaal in waxaweeye marka la yska ilaaliyo qofka waxaweeye salaadda subax tukaday waa in la yska ilaaliya hadduu jamac ku tukadayna waa ka sii xag jiraa riwaayaba ku soo aroortoo sheegaysa fii jamaacatin ammaankiisi waaba dee dhammaystiran yahayba kaa waa kaamil ya marka waxa weeye cidda waxyeeshaa waxay la kulmaysaa dee ciqaab daran saasaa loogu goodiyey sidaas ayaa loogu goodiyey culammadu waxay yidhahdeen salaadahoo dhan marka waxa weeye xukunkani waa ka imanayaa laakiin si gaaraa salaada subax uga sii xag jirtaa sababtu waxay tahay salaadda subax waa wakhti hurdo hurdadii macaanayd ayuu qofku ka soo kacay biyo qabow buu ku weysaystay salaaddii subax buu u soo socday jamacii buu ka qayb galay arrinka noocaasi de wuxuu ku dhacayaa ikhlaas iyo iimaan ayaa soo kiciyey ikhlaas iyo iimaan baa soo kiciyey mar haddii ikhlaas iyo iimaan ay soo kiciyeen ruuxa caynkaasa aad iyo aad isaga ilaaliyo oo ka fogaada marka salaaddii subax uga xag jirtaayo ee salaadaha kale ay iyadu marka uga duwantay riwaaye la soo wariyey baa jirta yadana oo tilmaamaysa salaadda casarna saasoo kale in laynooga sheegay sababtuna waxay tahay salaaddii subax maalintii bay ugu horraysaa oo awalkii maalintay dhacdaa salaada casarna waa salaadda marka waxa weyaan yacanii dabayaaqadii maalintay dhacaysaa awaakhirkii bay ku dhowdahay hadda maaragta marka macnaheedu waxay tahay isaguna habeenkiibuu ammaanka haystaa oo ammaanka ilaahay ku sugan yihi yacni ha burinina marka waxa dimmada ilaahay iyo ballanka ilaahay ha burinina saasuu markaa sheegaya marka cidda ilaahay ammaanka siiyo ammaankiisa ha burinina ballankii ilaahay ha burinina iska jira xadiiska laba boqol iyo afartan nusakha qaarkoodna waa laba boqol iyo siddeed iyo soddone wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi almuslimu akhulmuslim muslimku bimacnaa muslim kastaaba akhulmuslimi muslimka kale waa la walaal laa yadlimuhu ma dulminaayo yacni yaanu dulmiyin waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi oo diidmo waxaana macnuhu u dhacayaa nahyi reebis buu dhacayaa reebis laga reebaayo ayuu dhacayaa walaa yuslimuhu cadow u dhiibi maayo islaamku waa maxay waa in cadow loo dhiibo oo gacanta laga geliyo walaa yuslimuhu cadow u dhiibi maayo man kaana fii xaajati akhiih ku kastoo ahaaday fii xaajati akhiihi walaalkii baahidiisa mid ku sugan ahaaday oo walaalkii caawinaya kaana allahu fii xaajati allah wuxuu ku sugnaanayaa yacni kaa dantiisa oo waa caawinaya bimacnaa walaalka haddaad caawiso dantiisa aad caawiso allahna waa ku caawinaya waman faraja can muslimin kurbatan ku kastoo ka fayda can muslimin muslim xaggii ka fayda kurbatan dhibaato faraja allahu canhu biha kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama faraja allaahu allah waa ka faydaa canhu xaggiisa bihaa kurbadaa uu ka fayday aawadeed wuxuu uga faydaa kurbatan dhibaatuu ka faydaa iyo kurbo min kurabi yowmi alqiyaama ka mid ah kurbooyinka iyo dhibaatooyinka maalinta qiyaame ka mid ah ayuu allah ka faydaa waman satara musliman satarahu allahu yowma alqiyaama waman satara ku kastoo astura oo u xilqariya musliman qof muslima satarahu allaahu ilaahay waa asturaa waa u xilqariyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo ilaahay ma ka shifo muttafaqun calayhi xadiiska waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba ay soo wariyeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa muslimiintu xuquuqday isku leeyihiin iyo inay markaa waxa weeye isxaq dhowraan is ilaaliyaan tacaddiga iyo dulmiga iska ilaaliyaan walaale inay yihiin u dhaqmaan ayaa xadiisku sheegaya almuslimu akhulmuslim macnuu wuxuu u dhacayaa kullu muslimin akhulmuslim muslim kastaaba muslimka kale waa la walaal waa ukhuwa diiniya waa walaalnimadii xagga diinka xagga diinka inay ku walaaloobeen baa laga tilmaamaya ma dulminaayo yacni yaanu dulmiin waa reebis baa loo jeedaaya nahyi nafyun yuraadu bihi nahyu walaa yuslimuhu cadowna u dhiibi maayo yacni yaanu u dhiibin cadow inuu u dhiibaade uma bannaana ruuxa danta walaalkii ku suganna oo caawinaya walaalkiina allah baa caawinaya xadiiskii kale maxaa ku soo arooray in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu ku sugan yahay wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih allah wuxuu ku sugan yahay kaalmada addoonka uu kaalmaynaayo inta addoonku ku sugnaado kaalmada walaalkii uu kaalmaynaayo intuu walaalkii kaalmaynaayo allahna waa kaalmaynayaa aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa baa lagu abaalmarinayaa ruuxa markaa kurbo iyo dhibaato ka fayda qof muslima ayankan haddaba aya muslim can muslimin waa nakira fii siyaaqi sharti aya muslim baa soo gelaya dhowe iyo dheere mid faadila iyo mid mafduul ah mid waxa weeye cisyaan ku sugan yahay iyo mid saalix oo markaa waxa mutiica noocu doona ha noqdo aya muslim qofka kurbo ka fayda faraja allaahu canhu biha kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama ilahay wuxuu ka faydaa kurbo iyo dhibaato kurbooyinka maalinta qiyaame ka mid a ah. ya aljazau min jinsi alcamal qofka markaa qof muslima u xilqariyo astura oo aan fadeexadin oo ka shifin ilaahayna waa asturaa waa u xilqariyaa maalinta qiyaame ahlucilmiga qaarkood waxay ka daliishadeen axaadiistan maadaama sawaabka lagu xidhay maalinta qiyaame lagu xidhay in sidaa ilaahay u yeelaayo ciddii markaa waxa weeye iimaan ku sugan oo ikhlaas iyo ilaahay dartii arrinkaa u samaysa waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen khaatimadiisu inay wanaagsanaanayso haddii arrinkaasi iimaan iyo ikhlaas marka hore ku dhacay ee aan ujeeddo kale ku jirin ee sawaabka aakhire ajarka aakhire lagu doonaayey ilaahay dartii loo sameeyey rabbi in loogu dhowaado la rabay naar in lagaga badbaado la rabay janno in lagu gala la doonaayo yacani waxaa abaalmarintii noqotay aakhira ilaahay u xilqariya oo astura aakhira ilaahay kurba ka faydaa marka khaatimadiisu inay wanaagsanaanayso hadday sidaa uga dhacday bay culamada qaarkood ka istimbaadeen oo kala baxeen halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk